alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed وإilayka kalaama mujaza yatacalaqu btaqsiimi اlkalaami waxaynu ku soo jiray qaybta ku saabsan xaqiiqada iyo majaaska in hadalka loo qaybiyo ayaynu ku soo jiray waxay mashaayikhdu ka warrameen taqsiimka hadalka loo qaybinayo xaqiiqiya majaaz in khilaaf ku jiro culammaduna saddex qowl ka leeyihiin saddexdii qowlna waa sheegeen qoloba waxyaalahay cuskanaysana waa tilmaameen waxyaalaha ugu weyn ay cuskanayaan qolyaha majaaska diidaya waxay leeyihiin marka laga yimaado waa isilaax xaadiثa oo aan saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo a'immadii mashhuurka ahaayee selafku ayna isticmaalin hadday a'immatu luga yihiin iyo hadday a'immatu lfiqhi yihiin mid walba marka taa laga yimaado waxay leeyihin majaaska waa la nafyin karaa oo shaygu hadduu majaaz yahay waxaa la odhan karaa waxaasi ma jiraan cidda nafyidayna cidda nafyiday oo tidhi ma jiraanna waxay noqon kartaa waxay noqonayaan cid run sheegaysa marka haddii la yidhahdo qur'aankiiyo sunnada majaaz waa ku jira waxaa ka laasimaysaa inuu ka mid yahay qur'aankiiyo sunnada wax la nafyin karo oo la odhan karo ma jiraan dee taasina waa baatil bay yidhaahdeen oo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka wax ka mida lama nafyin karo oo lama odhan karo sida loo sheegay ma aha ama waxaasi ma jiraan maadaamay sidaas tahay waa in la yidhaahdaa qur'aanka kuma jiraan iyo sunnada taasaa ugu badan waxyaalaha markaa ay markaa daliishanayaan waxyaalaha ay daliishanayaan taasaa ugu weyn tacaabirta aimada qaarkood ay cabbireen majaazna waxay yidhaahdeen ugamay jeedin kan istilaaxigee hadda la yaqaano ee xadkiiyo tacriifka loo yeelay ee sidaa loo dhigay majaaz waxay uga jeedeen imaam axmed iyo bukhaari iyo a'immada la midkii marmarkay isticmaaleen maa yajuuzu fi lua waa min majaazi luga markay leeyihiin waxay u jeedaan waa wax luqada ku bannaan ee majaazkan isilaaxigaa uma jeedaan tacbiirka mala carabka waxaa inagaga dhacay maa yajuuzu nafyu waxaan u jeeday markaan shalay soo naqlinayey jawaabta ay kaga jawaabeen maa yajuusu fi luqa yidhaahdeen saasay uga jeedeen ee maa yajuusu nafyuhu bay uga jeedeen ma aha maa yajuusu nafyu waa waxyaalaha lagu diidaayo majaazka qolyaha diidaya oo ay ku mancinayaan arrinka ay ka cararayaana dadka qaar waa ka tartiibiyeenoo waxyaalo badan baa magaca majaazi lagu diiday oo yani markaa sawaabo oo xaqa culammadii ahlu sunnuhuna waa kuwaa sheegay laa majaaza fii sifaat اllah sifaatka ilaahay wax majaazi kuma jiro in badanoo majaaska qabtaana sifaadkii majaaska waa geliyeen waa siday u awileen sifaad fara badan ay saa uga tartiibiyeen marka dadka majaaska ogoli waxay u qaybsamaan qaar sifaadka xaqiiqadoodii u daynaya oo aimo yani marka ahlusunna ah iyo qaar sifaadka awilaya oo daahirkoodii ka leexinaya majaazna cuskanaya marka markaynu tafsiilinayno si aan loogu fahmin in waxa weeye muta'akhiriin badan oo sifaadkii awilay oo daahirkoodii ka leexiyey madhabkoodu inuu saa'iq yahay si aan loo qaadan baa la odhanayaa abwaabtaa geli maayo oo la odhanayaa sifaadka ilaahay waa xaqiiqi sidoodana waa loo daynaya wakadalika ashyaada kale ee geybiga ee soo aroorayna ee culammada ahlu sunne ay daahirkeeda ku xambaareenna bismi almajaaz in lagu diidaa saa'iq maaha laakiin shuruudihii majaazka uu ku asaxayay cidda ogol marka lagu socdo madhabkooda shuruudihii baaban ku dhammaystirmaynin waayo culammadu waxay isla ogol yihiin hadalka xaqiiqadiisa in lagu xambaaraa ay suuragal tahay majaaz in lagu xambaaraa inaynay bannaanayn sifaadka iyo umuuraha haybiga ee nusuusta ku soo aroorayna ee culammada ahlusunne ay ku xambaari jireen daahirkeeda iyo xaqiiqadeedana in majaaz loo leexiyaa ma bannaana waayo xaqiiqadii baa la hor marinayaa iyadaana daahirulkalaam ah hadalkana daahirkiisa in lagu dareeriye xaqiiqadiisa waa laazim daahirka in laga leexiyaana ma bannaana oo macno kaloo daahirka khilaafsan loo leexiyo inta daahirkiiyo xaqiiqadiisu suuragal yahay culammaduna qaacidada noocaasa waa isla ogolyihiin nusuusta in dawaahirteeda lagu xambaarayo marka almuhim haddii abwaabtaa laga saaro khilaafku wuxuu noqonayaa lafdi buu noqonayaa siday culamo badanba ay sheegeen وإlayka كلاama mujaزa yتacalaq bتaqsiim الكalaam إilى xaqiiqaة وmajaazi cinda man yarىa dalika التaqsiima وإlayka كalaama qaado hadal ilayka waa ismu ficil amar bimacnaa khud buu la macno yahay hadalkaasoo muujazan la koobay hadalkaasoo yatacallaqu la xidhiidha ama ku tacalluqa bitaqsiimi اlkalaami qaybinta hadalka la qaybinayo ilaa xaqiiqati wamajaaz xaqiiqiya majaaz loo qaybinayo cinda man yaraa dalika taqsiima cidda taqsiimka arkaysa agtooda loo qaybina oo kalaamkii waxaa loo qaybinayaa xaqiiqiya majaaz baa loo qaybinayaa biictibaari isticmaalihi marka loo eego isticmaalka hadalka la isticmaalay marka taa loo eego ayaa xaqiiqiya majaaz loo qaybinaya waa btibaari isticmaalihi waa bictibaari isticmaalihi oo marna xaqiiqa loo isticmaalay marna majaaz baa loo isticmaalay alxaqiiqaةu lugaةa ma'khuudaة min alxaqi erayga alxaqiiqatu la yidhaahdo waa faciilo oo xagga luqada waxa laga soo qaatay xaq baa laga soo qaatay bimacnaa haabiti waxaanay markaa ka dhigan tahay yani haabit oo kaley ka dhigan tahay oo bimacnaa alxaqiiqa ahaabita ayaa loo jeeda waa tii sugnayd waa faciiloo faacilo looga jeedo calaa annahu bimacnaa faacilin lagu socdo inuu markaa macnihiisu faacil yahay aw ilmusbati ama xaq baa laga soo qaatay waxaana loo jeedaa musbat baa loo jeedaayo xaqiiqa waxaa laga tilmaamayaa almusbata tii la sugay baa loo jeedaa alxaq waa bimacna haabit laakiin wuxuu u jeedaa alxaqiiqa waa bimacna haabita oo yani ismu faacil loo fasiro macno faacil inuu u dhacaayo loo fasiro ahaabita ama macno mafcuul inuu u dhacayo loo fasiro oo la yidhaahdo xaqiiqa waxaa looga jeedaa yani almusbata aw ilmusbati calى anahu bimacna mafcuul macno mafcuul yani markaa loo fasiro o la yidhahdo xaqiiqa waxaa looga jeedaa bimacnaa maxquuqa bimacnaa muhbata tii la sugay erayga xaqa laazim iyo mutacadday mid walba leeyahay oo xaqa bimacnaa habata waa loo isticmaalaa xaqahu bimacnaa asbatahuna waa loo isticmaalaa labada mid walba waa leeyihi marka markuu leeyahay ama culammadu leeyihiin xaqiiqa waa bimacnaa haabita waxay u dhacaysaa in laasimkii laga keenay wa ilaa musbitay noqon lahayd haddii macno mutacadiya loo fasiraayo marka la odhanaayo waa bimacna almusbata manihii lafdigii mutacadiga ahaa bimacnaa macnihii mutacadiga ahaa baa loo fasiraya oo xaqahu xaqiiqatan bimacnaa asbatahu musbatatan bay noqonaysa marka labada tacbiir wuxuu ku kala dhisan yahaad moodaa midna laazimkii midna mutacadigii wاlkhaطbu sahlun calىa annahu bimacnaa mafcuulin lagu socdo inuu macnihiisu mafcuul yahay oo is mafcuul macno ahaan u dhacay waاصطilaaxan sida heshiiska lagu yahayna allafظu اlmustacmalu fima wudica lahu ibtidaءa fi اصطilaaxi الtakhaطubi ay hiya xaqiiqadu sida heshiiska lagu yahay gudaheeda allafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalay fii ma wudica lahu kii loo dhigaa loo isticmaalay ibtidaa'an markii ugu horreysay loo dhigay fi isilaaxi takhaaubi isla hadalka dadku ay isla hadlayaan siday ku heshiiyeen isla hadalka yani markaa gudihiisa siday ku heshiiyeen yani loogu dhigay kaasaa waxaa la yidhahdaa xaqiiqu allafdu markii la yidhi waxaa soo gelaya majaazkii iyo xaqiiqadii mid waliba waa soo gelaya waa jinsiyo mucarafka iyo hayrulmucarafka ka la tacriifinayo mid aan la tacriifinayn mid waliba waa soo guda gudagelaya oo shay marka la tacriifinayo marka macno guud baa la sheegaa fusuusha ama qaydadka raacaya ayaa caddaynaya marka waa jinsi yadkhulu taxtahu almucarafu wahayruhu oo alxaqiiqa iyo almajaaz labaduba waa soo gudagelayaan gelayaan allafdu majaazkiina waa lafdi xaqiiqadiina waa lafdi almustacmalu markii la yidhi waxa baxay weliba halka aan ku noqdo allafdu markii la yidhi erayga waxaa soo gelayaa xaqiiqadii iyo majaazkii iyo muhmalkii iyo mustacmalkiibaa intuba soo gelaya almustacmalu markii la yidhi waxa baxaaya muhmalkiibaa baxaya oo lafdigii macno aan looba isticmaalin yani ma noqonaayo ka la sheegaayo noqon maayo waayo mustacmal maahe waa muhmel muqaabilka mustacmal muhmel baa la yidhahdaa waa mid la ihmaaliyaan la isticmaalin ka maqlubi zaydin maala dayzun waa muhmel lafdi mustacmala ma macnaba looma isticmaalin fii wudica lahu ibtidaa'an wixii markii ugu horreysay loo dhigay markii la yidhina loo isticmaalay markii sidaa la yidhina waxa baxaya majaazkii majaazkii ayaa baxaya fi isilaaxi takhaaطubi culamada qaar waxay ka cabbiraan fi اlugati tacbiirka fi lugatina waa ka fiican yahay fi isilaaxi takhaaطubi waayo nowcan maa khilaaf baa ku jira luqada waadicu wa'ayo ma dadkaa ku heshiiyey waadicu ma ilaahay oo ilaahay baa dhigay oo dadkana waa lagu ilhaamiyo waa tawqiifi ma bacdigeed baa tawqiifiya bacdigeedna dadkaa ku heshiiyey oo ziyaadiyey khilaaf badan baa halkaa ku jira marka fi isilaaxi takhaaubi inay luqadu istilaaxiyo tahay bay ku dhisan tahay layslamana ogola waxaa fiicnaansha badnayd fi lugati in la yidhaahdo sida culamo badanoo usuuliyiina ay ka cabiraan allafظu اlmustacmalu fi ma wudica lahu أwala ama ibtidaءa fi اlugati ibtidaaan iyo awalan waa isla halkii marka la yidhaahdo fi luغati ama fi isilaaxi takhaaطubi marka la yidhaahdo wixii curfiga lagu dhigay ama sharciga lagu dhigaa baxaya weliba cibaarada fi luغati marka la yidhaahdo waa caddahay xataa curfigu inuu baxayo sharciguna waa baxayaa iyaduna waa waadix laakiin fi isilaaxi takhaaطubi yadana labaduba ma soo gelayaan oo sharciga fi isilaaxi takhaaطubiba ku baxaya curfiga laftiisu xaadis weeyo ibtidaa'an buu ku baxaya allafdu waa erayga ayaa xaqiiqo la yidhaahdaa almustacmalu loo isticmaalay lafdigaasoo almustacmalu loo isticmaalay fii ma wudica lahu fii ma kii oo macno ah maadu macnay ku dhici wudica la dhigay ay huwa lafdiga lahu markaa macnaha loo dhigay maagaa loo dhigay ibtidaa'an markii ugu horraysay loo dhigay haddii wadci kale ka horeeyo oo dhigaalkaa dhigaal ka horeeyey markaa dhigaalkan dambe xaqiiqadii noqon maayo dhigaalkii ugu horeeye loo isticmaalay ee markii ugu horraysee loo dhigay marka loo isticmaalo dhigaalkii ugu horreeye markii ugu horraysee loo dhigay markaasuu xaqiiqa noqonay fi isilaaxi takhaaطubi isla hadalka la ysla hadlaayo heshiiskeeda gudihiisa loogu dhigay marka la leeyahay almustacmalu waa in tarkiib la geliyaa oo tarkiib haddaan la gelin oo lafdigu mufrad yahay waa xaqiiqiya majaaz midna la odhan maayo haddii lagu yidhahdo ereyga asad ma xaqiiqa mise waa majaaz waxaa la odhanayaa tarkiib geli tarkiib marka la geliyo dabadeed baa xaqiiqiya majaaz mid lagu sifaynaya laakiin lafdi mujarada oo aan tarkiib lagu isticmaalin xaqiiqana laguma sifeeyo majaazna laguma sifeeyo laakiin haddaad tidhahdo ra'aytu asada markaa wuxuu noqonayaa in xaqiiqadii lagu xambaaro qariino kale hadday raacdana in macnaha majaazigaa lagu xambaaro ka lafdi asadin waa sida ereyga asad oo fi lxayawaani lmuftarisi xayawaanka ama noolaha dilaaga a ah loo isticmaalay tarkiib gudihiina loogu isticmaalay way sheegaan culammadu haddaan tarkiib lagu isticmaalin inaan xaqiiqiya majaaz midna lagu sifayn karin wa shamsin iyo erayga shamsi la yidhaahdo fi lkowkabi almudii'i kowkabkii ama xidigii wax ifinayee weynaa loo isticmaalay tarkiib gudihiina loogu isticmaalay wa kelimatin iyo sida ereyga kelmad oo fi isilaaxi takhaaطubi isla hadalka la ysla hadlaayo heshiiskiisa gudaheeda loogu isticmaalay tarkiibna lagu isticmaalay kullu daalika waa inay jumlo ku jiraan oo aad tidhaahdaa طalacat الshamsu qoraxdii baa soo baxday waa xaqiiqo ra'aytu asada waxaan arkay libaax ayaan arkay waa xaqiiqo qaala kelimatan wuxuu yidhi kelmad waa xaqiiqo tabayana lanaa waxa inoo caddaaday ana asla taqsiimihim qaybintooda ay qaybiyeen asalkeedu tabayana lanaa waxaa inoo caddaanaya anna asla taqsiimihim qaybinta ay qaybiyeen asalkeeda alxaqiiqata xaqiiqada ay qaybiyeen ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood ay u qaybiyeen lugawiyatin curfiyatin sharciyatin saddexdaa ay u qaybiyeen oo salaase aad ka beddesho macduudka cadadka laga beddelaya ama aad tidhaahdo lugawiyatun curfiyatun sharciyatun waxay tahay saddexda qaybood waa lugawiye iyo curfiye iyo sharciye weeyi alxaqiiqaةu lugawiya xaqiiqada lugawiga oo luqada loo nisbeeyey hiyo lafdu waa erayga almustacmalu la isticmaalay fima wudica lahu kii loo dhigay oo macnaa baa la isticmaalay awalan markii ugu horreysay fi luqati luqada loogu dhigay waxaa ka muuqata cibaarada hore inay mashaayikhdu uga jeedeen fi isilaaxi takhaaطubi macnaha inay camimayaan anigu aan markaysaga xaqiiqadii luqawiyadeed ku fasiray marka iyagu waxay uga jeedeen fi isilaaxi takhaaطubi markay yidhaahdeen haddii sharci lagu isticmaaliyo haddii curfi lagu isticmaaliyo haddii luqa lagu isticmaalay intaba markaysagaa in xaqiiqo la odhanayo fi takhaatubi bay soo gelaysa halkaa sahw aan markaa anaa galay sahwi waxaa markaa dihnigaygu u tegey markaysagaa tii luqawiyad ahayd waxay tacriifinayeen macnaha caamka ah oo shamlinaya xaqiiqada luqawigaa ah, ta curfiga iyo ta sharciga intaba oo fi isilaaxi takhaaubi walow tacbiirka waxaa ku sugnaadaane yani saa u isticmaalayey sharcigoo kale dee isilaaxu takhaatub yani shay baa ku jira in lagu ilaaqo waayo xaqiiqada sharciyada ah dee cid ku heshiisay ma jirto allah baa ku ilaaqay iimaan iyo kufri iyo salaad iyo zakaa iyo siyaam iyo xaj iyo erayada la midkii isilaax wax ku yimi maaha sahwiga waxay isababay waa taas marka tacbiirka loo isticmaalayo sharciyadii fi istilaaxi takhaatub la gelina ayaa nadar ku jira oo ilaahay cidna lama istilaaxin macno ay cid ku wada heshiiyeen ma jiro aynu sidaa u isticmaalno marka gelinta fi isilaaxi takhaaطubi la soo gelinayo sharciyadii baa nadar ku jira waxay ku kaaftooman markay culammada qaarkood doonayaan inay marka camimaan eraygan fi isilaaxi takhaaطub inay ka tagaan iyo fi luga labadaba inay ka tagaan markay doonayaan saddexda nooce xaqiiqaduba inay soo gudagalaan inay yidhahdaan allafdu lmustacmalu fima wudica lahu ibtidaa'an bs hadhow bay u kala baxayaan fi lugati iyo fi lcurfi iyo fi sharci waaya mid waliba yani nooca uu ku saabsan yahay xaqiiqadaasi hadday luqo ku saabsan tahayna ibtidaa'an markii ugu horraysaa macnaha loo dhigay hadday sharci ku saabsantahayna fi sharci baa markii ugu horraysay macnaha loo dhigay hadday curfi ku saabsan tahayna filcurfi baa markii ugu horraysay macnaha loo dhigay waa filcurfi mid walba keedaa lagu qaydaya siduu dibba ay ugaga qaydayaan marka ta hore in la iska ilaaqaan waxbaba la raacinin marka la doonaayo cibaaradii inay wada shamliso saasay ku fiican tahay siday culamada qaar u ilaaqeen oo usuuliyiinta qaarkood ayna waxba u raacin waayo lafdigaa nakaara ku jira sharciyada in isilaaxu takhaatub laga cabiro waayah alxaqiiqaة lugawiyaةu xaqiiqada lugada loo nisbeeye hiy lafdu waa erayga almustacmalu loo isticmaalay ama aladi istumila kii la isticmaalay wey ashu waa mawsuuladii weeyi fii ma wudica lahu fii kii loo isticmaalay oo macno ah maadu macnay ku dhici wudica la dhigay ay huwa lafdiga lahu macnaha loo dhigo maaga loo dhigay awalan markii ugu horraysay la dhigay fi luqati luqada gudaheeda loogu dhigay ka asadin waa sida erayga asad oo fi lxayawaani lmuftarisi noolihii dilaaga ahaa loo isticmaalay tarkiib gudihiina lagu isticmaalay ay ka isticmaali asadin fi lxayawaani lmuftarisi yani saasaa loo jeeda alxaqiiqaة اlcurfiyaةu xaqiiqada curfiga loo nisbeey ayaa halkana lagaga hadlaya wa takuunu waxay noqotaa xaqiiqada curfiyada ahi caamatan mid caama bay noqotaayo curfiyo caam ah oo guud wa khaasatan mid khaasay noqotaayo curfiye khaas oo gaarana waa noqotaa falcurfiyaة alcaammatu curfiyada caamka ahi oo cumuumka loo nisbeeyey maa tacaarafa calayhi waa kay isla garteen oo ama isla ogaadeen caamatu ahli lugati ahlu lugaha markaysagaa guud ahaantoodu bikhalabati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisu inuu ku haalib noqday ay isla garteen fii bacdi madluulihi macnaha uu ku tusiyo wax ka mida loo isticmaalo aw bitaqliib اlmajaazi ama ay isku garteen caamatu ahli اluga majaaزka in la haalib yeelo calى اlxaqiiqati xaqiiqada laga haalib yeelo falأwalu ka koowaad an yakuuna waa inuu noqdo allafdu eraygu qad wudica mid la dhigay fii asli lugati lugada asalkeeda loo dhigay limacnan caamin macno caama loo dhigay macno guud loo dhigay uma khasasahu intaa dabadeedna uu khaas yeelay oo gaar yeelay alcurfu curfiga iyo caadada iyo barashada dadku ay barteen ee si isla garteen bibacdi musamayaatihi wixii lagu magacaabi jiray wax ka mida yacnii curfigu ku khasisoo ku gaar yeelay ka lafdi daabbatin waa sida ereyga daabba la yidhaahdo faina aslahu maxaa yeelay ereyga daabe la yidhaahdo asalkiisu likulli ma wuxuu u sugnaaday wax kasta oo dabba yani socday calaa wajhi اlardi arlada korkeeda socday hayra ana alcurfa mooyaane curfiga khasasahu ku gaar yeelay bidawaati اlarbaci afar adin wixii u saaxiib ahaa buu curfigu ku khasisoo ku gaar yeela wuxuu markaa tilmaamayaan mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum xaqiiqada curfiyadu waxay u qaybsantaa caamiya khaasay u qaybsantaa midna waxay noqonaysaa curfi caama sidaa loogu isticmaalay midna curfi khaasa baa loogu isticmaalay marka midna cumuumkii baa loo nisbeeyey midna khusuuskii curfiyada caamadu waa laba nooc nooc waxa weeyaan lafdiga lafdi baa xaqiiqa ahaantiisa waxaa loo isticmaalay xaqiiqada luqada waxaa loogu isticmaalay macno caama oo guud macnihii caamkee guud ee loo isticmaalayay ee aslu lugaha loogu isticmaalay xaqiiqa lugawiya uu ku ahaa baa curfigii iyo barashadii iyo caadadii dadku ay caadaysteen oo si caama ay u caadaysteen bay waxay isla garteen oo isla ogaadeen in lafdigaa caamkaa macno gaara lagu gaar yeelo isticmaalkiisuna ku haalib noqdo waa nooc waa tusaaleeyeen mashaayikhdii oo waxay ku tusaaleeyeen ereyga daabbe la yidhaahdo daabbo lama macnay leedahay macna waa caamoo waxaa loo isticmaalaa yani kullu maa dabba calaa wajhi اlardi wax kastoo dhaqaaqa arlada korkeeda waxaasi laba adin ha ku socdo afar adin ha ku socdo ka badan ha ku socdo beerka ha ku socdo mid waliba waa daabad macnahaasi waa xaqiiqadii luqawiyada ahayd waana macno caam ah dawaatularbacuna waa soo gudagelayaanoo afarta adin wixii u saaxiibkaha ah, daabadday ka mid yihiin wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha daabaddaasi waa caam oo noolo kastoo arlada ku nool baa soo gelaya ama afar addin ha ku socdo ama laba addin ha ku socdo ama beerka ha ku socdo ama ka badan ha ku socdo afar addin wax ka badanna hadduu doono ha ku socdo wallahu khalaqa kula daabati min ma faminhum man yamshi calى baطnihi waminhum man yamshi calى rijlayni waminhum man yamshi calى arbac marka kii labada addin ku soconayey iyo kii afarta ku soconayey iyo kii beerka ku soconayey dhammaan daab baa la gudageliyey aayaddana saasaa lagu isticmaalaya aayadda hore aynu sheegnayba waa xaqiiqadii lugawiyada ahayd macnaha caamka ah ayuuna xaqiiqa lugawiya ku yahay erayga daabba la yidhahda haddaba curfigii isticmaalka baa carabtu waxa haalib agtooda ka noqotay in qayb ka mida xaqiiqadii ay u isticmaalaan oo marka la sheego qaybtaasuun ay dihniga iyo maskaxda usoo dheeranayso dheeraynayso qaybtaasi waxay tahay daabbo waa in loo isticmaalo dawaat larbac wixii afar addin ku socda oo wixii laba adin ku socdo iyo wixii beerka ku socdaa labada mid waliba aynay soo gudagelayn daabadii waa curfi xaadisa oo dembeeyey oo aslu luqaha macnaha loogu dejiyey ka dembeeyey akhasna ka ahoo ka khaasan marka ka noocaas oo kale ah waxaa la odhanayaa waa xaqiiqa curfiya waana xaqiiqa curfiya caama caamo waxaa loo yidhi yacni ahlu luqihii ama carab oo dhan baa macnahaasi mutabaadir u noqdo agtooda mutacaaraf uu ka noqdo sidaa u gartay masaa'il ku dhismaysa oo hadduu ninku ooridiisa ku yidhaahdo in ra'ayti daabbatan fi اlyawmi faanti طaaliqun goormay furmaysaa noolo kastoo arlada kor dhaqaaqay aragto miyuu طalaaqu ku xidhan yahay mise dawaat اlarbac keliyuu ku xidhan yahay waxay ku dhismaysaa mas'aladaas xaqiiqada curfiyada iyo luqawiyada keebaasee la hormarinaya waxyaalaha alaaqyada ku saabsan iyo aymaanta iyo ma curfigaa la qadimaya mise luqadaa la qadimaya waxay ku binaysmaysaa khilaafka qaacidada ku saabsan ayaa farcana ku binaysmaya oo madaahibtu aqwaal bay ka leeyihiin yani qaacidada noocaas ah waa yahay marka laba xaqiiqa erayga daabbe la yidhaahda yeesha labada xaqiiqa wuxuu yahay waa xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya xaqiiqo lugawiya iyo xaqiiqo curfiyo labadaba yeeshay xaqiiqadii lugawiyada ahayd macnahan kale marka dambe loo dejiyeyna wuxuu noqonayaa majaaz inuu ku yahay xagga luqada oo bibacdi musamayaatihii markii lagu gaar yeelay majaaz inuu ku yuhuu noqonayaa yani majaazun fi luga laakiin markuu haalib noqday wuxuu noqonayaa yani xaqiiqatun curfiya oo dib buu xaqiiqo ka noqdo ictibaar kaluu ku noqday haddii la yidhaahdo shaygu macnaha caamkee guud hadduu xaqiiqo ku wada ahaa musamuhu ku dhacayay bacdi ka mida iطlaaqa lagu iطlaaqay oo curfigii ku haalib noqday maxaa loo odhanayaa macnahan majaazun fi lugati buu yahay sawtu marka horeba xaqiiqo ugu dhacay isagiyo wax kalaba ay kaga jawaabaan ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi qaacidada noocaasay kaga jawaabaan macnaheedu wuxuu yahay ashayu maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi shayga oo wax kala weheliyaan waa ka duwan tahay shayga oo aan wax kala wehelinin oo farqaa u dhexeeya imanka erayga carab carab waa caam oo waxaa soo gelaya qaxطaaniyiintii iyo cadnaaniyiintii baa labaduba soo gelayaan haddaad tidhaahdo carabi waa quraysh dee quraysh waa akhas min alcarab waa carab kuwa ugu mudan waana bacdi carabtii ka mida lafdigii carabna waa ka khaasan yahay waa la nafyin karaayo waxaa la odhan karaa quraysh oo keliya carab ma aha takhsiiska lagu gaar yeelay ayaa markaa la nafyin karaa waxaana loo jeedaa iyagaa ugu sii mudan marka isticmaalka erayga loo isticmaalayo iyadoo wax kale weheliyaan oo carab quraysh iyo kayrkoodba loo isticmaalayo cadnaaniyiintii iyo qaxtaaniyiintii dhammaan ay ku wada dhacayso isticmaalka iyo isticmaalka bacdi ka mida loo isticmaalayo la odhanayo carabi waa quraysh ashayu oo carab ahi macnaha loo isticmaalayo ah markaysagaa quraysh waxaan u jeedaa quraysh markaa loo isticmaalayo carab markaysa markaa lagu ilaaqay quraysh oo keliya quraysh oo wax kale weheliyaan oo cadnaaniyiintii kale iyo markaa qaxdaaniyiintuba la socdaan waa ka duwan tahay qurayshaan cid kale la socon oo keligeed ah waa laba isticmaaloo kala duwan haddii la yidhaahdo carabi yani waa cadnaaniyiin iyo qaxطaaniyiin haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhahdo carabi waa quraysh waa laba isticmaal oo kala duwan farqa udhexeeya marka idan takhsiiska bacdi ka mida lagu gaar yeelayaa walow xaqiiqatan macno caam oo kaasi soo gudagelayana marka hore ha loo isticmaalo markii hore eh wuxuu noqonayaa isticmaal aakhar sidaasaa majaaz loogu ilaaqa curfi qaalib noqday calaa kulli xaal hadduu yahay curfigaasina caam yahay waxaa lo odhanayaa xaqiiqa curfiya wahaani nooca labaad an yakuuna lafdu waa inuu eraygu ahaado wa bitakhliibi اlmajaazi cala alxaqiiqa ayay haddana ku tusaalaynaya an yakuuna lafdu waa inuu eraygu ahaado fi lugati luqada gudaheeda limacnan macno mid loo dhigay uu ahaado ama u sugnaaday uma yashtahira dabeedna uu caan baxo uma yashtahiru fii curfi اlisticmaali fi lmacna almajaaziy dabeedna uu ku caan baxo curfulisticmaalka gudihiisa macnaha majaazigo ku caanbaxay fi lmacna almajaaziy bixaysu si oo laa yufhamu aan laga fahmaynin min allafdi erayga cinda iطlaaqihi marka la sheego hayruhu macnaha macno aan ahayn ba aan la fahmayn isagaa mutabaadira oo soo dheeraynaya ka lafdi اlghaa'iطi waa sida isticmaalka erayga haa'id la isticmaalo fa innahu erayga ghaa'id la yidhaahdaa fii asli اlwadci dhigaalka asalkiisa lilmakaani اlmuطma'ini wuxuu u sugnaaday meesha yani godan min alardi meeshaa godanoo ka mida arlada ama xaalay ka mid tahay arlada uma nuqila dabeedna waa la raray canhu makaankii godnaa meeshii godnaa baa laga raray isticmaalka loo isticmaalayo ilى alfadlaةi اlkhaarijati waxaa loo raray yani shayga fadlada ah ee qashinka ah ka soo baxaya min alinsaani bini aadamka saxaradii baa loo isticmaalay wa ka lafdi araawiyati waa sida ereyga arraawiya la yidhaahdo fa innahu ereyga raawiye la yidhaahdaa fi lasli asalka luqada gudaheeda lilbaciiri wuxuu u sugnaaday yani tulidda geela buu u sugnaaday baciir curfiga xaadiska ah waxaa loo isticmaalay awrka muqaabilu naaqa laakiin asalka luqada kutubta luqada haddaad eegto albaciir waxa weeye waxay la mid tahay tulud awrkii iyo hashii mid walba baciir waa la yidhaahdaa u noqo kutubta luqadoo ka eg laakiin curfigii isticmaalka wuxuu ku gaar yeelay in baciir loo isticmaalayo muqaabilu naaqa oo awrka loo isticmaalayo hadda misaalku isagaa kuma saabsana fa innahu erayga raawiye la yidhaahdaa fil asli asalka gudihiisa wuxuu markaa asalka luqada gudaheeda wuxuu u sugnaaday ama ku sugnaaday lilbaciiri yani tuluddii aladii kaasoo yustaqa calayhi yani lagu dhaansado innagu markaa awr un baynu ku dhaansannaayo yani markaa geela kiisa dhadig yani markaa lama rarto lagumana dhaansado lamana fuulo oo rakuubna lagama dhigto laakiin carabtu yani mid walba waa isticmaalaan uma nuqila canhu mid walba rakuubka yani la fuulayo rukuubka la fuulaayo iyo rarashada la raranaayo mid walba waa u isticmaalaan uma nuqila canhu dabeedna waa laga raray ila almusaadati waxaa loo raray yani markaa qarbadkii ayaa loo raray marka waxay mashaayikhdu tilmaamayaan majaazku hadduu haalib noqdo xaqiiqadii ka adkaado oo marka la sheego macnaha majaaziguun la garanayo macnihii xaqiiqigaha aan la garanaynin aanu soona degdegaynin macnihii majaazigaha wuxuu noqday xaqiiqa curfiya xaqiiqo curfiya ayuu noqday tusaalihiisu wuxuu yahay waa ereyga alghaa'id alghaa'id wuxuu leeyahay xaqiiqa lugawiya xaqiiqada lugawiga waxa weeye waa meesha godan marka meeshii godnaa waa laga gudbiyo waxa loo tallaabiyey xaajada ay dadku gudanayaan markay bannaanka u baxaan amaba suuliyada galaan taasaa loo isticmaalay haa'id macnahaasaana caanbaxay oo shaa'ic noqday waa majaaz in macnaha loo isticmaala majaaskana calaaqadiisu waxay ahayd mujaawaro oo derisnima keensatay oo carabtu caadatan may lahaan jirin suuriya may lahaan jirin dhulkuna wuxuu u badnaa saxaaru isaga badnaa dhirtuna ku yar tahay waxa kale lagu gabadaana iska yaryihi meelaha godan baa lagu gaban jiray oo xaajada lagu gudan jiray sidii marka halkaas loogu gudanaya markii dambe waxaa loo gudbiyey eraygii haa'idba in lagu iطlaaqo cala alfadlati alkhaarijati min alinsaan qashinsaarkaa ruuxu samaynaayo ee jidhkiisa ka soo baxaya labada masle ka imanaya in haa'id lagu ilaaqo labada sabiil ka imanaya in haa'id lagu ilaaqo dabeed kii baa haalib noqday macnihii xaqiiqiga ahaa fi luga wuxuu noqday macno aan mutabaadirba ahayn oo soo dheeraynan oo soo degdegaynin oo khafiyo qarsoon macnaha mutabaadirkaee soo dheeraynaya ee maskaxda ku soo horaandhacayaana wuxuu noqday in loo jeedo alfadlaة اlkhaarijatu min alinsaan calaamada xaqiiqada lagu gartaana waxaa ka mid a altabaadulu ila adihni in macnahaasi u soo dheereeyo maskaxda oo ku horaan dhaco amaaraadka lagu gartay ka mid tahay xaqiiqada marka idan waa in la yidhaahdaa dib buu xaqiiqi ka noqday macnahaas laakiin luqadu xaqiiqo ku yahay maahee curfulisticmaalku xaqiiqo ku yaho waa xaqiiqa curfiya saasuu noqonaya tusaale labaad waa erayga araawiya araawiya waxaa loo isticmaalay awrka ama tuludda geelee biyaha markaa lagu dhaansado ayaa asaalatan marka hore la odhan jiray rawa lbaciirulmaaa yarwiihi min baabi rama xamalahu fahuwa raawiyatun alhaau fiihi lilmubaalaqa marka raawiya waxay tahay biyihii buu qaaday baciirkii ama tuludii geel ahayd baa biyihii qaatay rawa lbaciiru lmaaa yarwiihi min baabi rama asalku waxay u eg macnaha laazimka inay ka timi oo rawiya waa cokonaaday laakiin macnahaasi waa laazim macno mutacadi oo yani facalo ah la isticmaala oo alfaadda qaarkood baa waxa dhacdaa in faciladiisu ama faculadiisu iyadoo ay laazim tahay haddana facaladiisa in loo isticmaalo mutacadi waatay culamada qaar ka cabiraan waa mucaddan bilxaraka almuhim muraadka looga jeedaa waxay tahay rawa albaciiru lmaaa yarwiihi min baabi rama biyihii buu qaaday kaanahu in la leeyahay waa cokanaysiinaya sababista in laga cabo uu sababaya daraaddeed ismu faacilku wuxuu noqonayaa raawiya ayuu noqonayaa haadana waxaa loo geliyey mubaalago ama haa ka cabiro ama taa ka cabiro uma uطliqat calى kuli daabati yustaqa calayha intaa dabadeed waxaa lagu ilaaqay daabo kasta oo lagu dhaansado oo biyo lagu soo qaato markii dambe hadaba waa laga gudbiyey macnahaasi xaqiiqa luqawiyu ahaaye waxaa loo gudbiyey oo curfigii ku qaalib noqday in qarbadka laftiisa biyaha lagu shubto raawiye la yidhaahdo marka waxaa la odhanayaa waa xaqiiqa curfiya waana xaqiiqa curfiya caama waa xaqiiqo curfiyo caama baa la odhanaya waa majaaz haalib noqday wاlcurfiyaة اlkhaaصaةu curfiyada khaaska ahi ma tacaarafa calayhi bacdu الطawaa'ifi min alalfaadi waa kay isla garteen bacdu طawaa'ifi طaa'ifooyinka qaarkood ama kooxaha qaarkood oo ahlulfunuunka ka mida min alalfaadi oo eraya ah alatii wadacuuha limacnan cindahum yani taasay u dhigeen macnayaal macno u dhigeen agtooda ka tacaarufi ahli الnaxwi waa sida ahlunaxwuhu inay isla garteen calى isticmaali الrafci والnaصbi وadawaati اljari fi macaanin iصطalaxuu calayha rafcada iyo nasbada iyo adawaatuljarka macaani ay u isticmaaleen sidaa ay isla garteen macaanidaasoo isalaxuu calayha ay ku heshiiyeen wa ka tacaarufi ahli lbalaagati waa sida ahlubalaaqahu inay isla garteen cala almusnadi wاlmusnadi ilayh tacaabirta musnad iyo musnadu ilayh inay isticmaalaan wanaxwi dalika iyo ashyaada la midka wanaxwu dalika iyo ashyaada la midka qolo kasta oo fanni u saaxiibi waxay leedahay isilaaxaad khaasa musطalaxu wuxuu leeyahay cilmu usuul اxadiis yani isilaaxaad buu leeyahay marfuuc baa jira waxaa jira marfuuc mawquuf baa jira maqطuuc baa jira munqaطic baa jira mursal baa jira dhammaan waxa weeye isilaaxyo gaaruu leeyahy mid walba macnaa loo isticmaala naxwe markaad joogto marfuuc macnaa loo isticmaalaya waa isilaax khaas ah maxay ku khaas tahay ahlulfannigaasay ku gaar ahlunaxwi marfuuc fi naxwi waa macno khaas ah waana curfiya khaas ah marfuuc fi lxadiis ama usuul cilmi alxadiis cilmu usuul lxadiis marfuuc marka la yidhaahdana macnaha loo gaar yeelay oo lagu isilaaxay lafdigii waa iswaafaqay laakiin funuuntuu ku kala duwan yaho ahli fanni kastaaba macnay u yaqaaniinoo ku istilaaxeen oo agtooda shaa'ic uu ku yahay waa curfiya khaasa naxwuhu wuxuu leeyahay istilaaxaad badan oo u khaasan naxwaha rafcad iyo nasbadiya baa ka mid a wax sare loo qaaday ayaa la odhan jiray markaysa waa markaa marfuuc rafcina laga cabiri jiray ya nasbiga wax la taagay baa loo isticmaali jiray taagis mansuubna waxa weeye waa mid la taagay laakiin macnaha curfiga loo isticmaalay waa macno gaar ah majruur marka la leeyahay wax la jiiday ha tasawurin xaqiiqadii lugawiyada ahayd loogama jeedo jura huwa majruurun hayse odhani waa la jiiday war waxaan la jiidaya waa maxay war majruur markaa jiidis loogama jeedo waa la jiidaye waa la hoos dhigaa laga tilmaamaya waa isilaax khaas ah usuul waxaa jira isilaaxaad yani khaaso ahlulfaniga ku gaarka culum lqur'aan saa si la eg fiqhiga saa si la eg yani waxa weeye macaani gaaraa jira aljucaala maxaa la yidhaahdaa yani macno khaasay leedahay oo loo yaqaano oo curfi ah yani ayay leedahay marka almuhim fanniyada kala duwan fanni kastaaba culammada u ehelka ahi isilaax yaga u gaaro u khaaso agtooda shaa'ic ka ah oo curfiya khaasa ka ah baa jira taana waxaa lo odhanayaa curfiya khaasa l waa xaqiiqa curfiya khaasa ayaa lo odhanaya wallahu aclam